si u kas ah loo samaynno camdi aanay noqonin dee salaadii khalal baa dhexdeeda dhacay manay burin markaa kabniin ma leedahay su-aasha abaa iman karta tiibaa markaa halkan shaykhu raximah llahu tacaala uu kaga jawaabayaa sujuudu sahwiguna kabniin buu u yahay khalalkii salaada dhexdeeda dhacay waxaa halkan lagaga warrami doonaa in allahu tacaala asbaabta keenta sujuudu sahwiga sidoo kale waxaa la tilmaami doonaa xukunkiisa waxaa laga hadli doonaa qaabkiisa iyo kayfiyadiisa waxaa kale oo si gaara ah looga hadli doonaa meesha uu dhacayo iyo xaaladaha qaarkood oo qofkii ma'muumka ahaa u gaara ayaa iyadana si gaara loo tilmaami doonaa waxaa baabka lagaga hadli doonaa haddii sujuudu sahwi qofku isagiioo aan la iman uu salaadii ka baxo xukunkeedu muxuu noqonayaa waxaa kaloo sheekhu uu ka hadli doonaa qofkii atixiyaadkii dhexe ka kacay ama bacdi ka mid a ah abcaadii salaadda ka tegey bal isagana xaaladaha uu leeyahay asbaabta haddaynu ka horeyno sujuudu sahwiga sujuudu sahwigu waxa uu leeyahay saddex sababood saddex sababood ayuu leeyahay afarna waa laga dhigi karaa haddii mid lasii kala qaado sida sheekhu uu maaragtay usoo tanaawulay hadaynu eegno ilaa afar bay noqon karaya midda koobaad waa in qofku uu ka shakiyo ficl alma'muur wax laga doonayey inuu sameeyey inuu qofku ka shakiyo waxaa waa lagaa doonaya miyaad samaysay mise maad samayn ka labaadna waa inuu sameeyo wax mamnuuca oo salaada jebiya marka uu maaragtay camdiga ukas loo sameeyo haddii aanu ukas ahayna aan salaada jabinin hadduu si sahwiya ilow ah uu u sameeyo iyadana sujuudu sahwi baa imanaya midka saddexaad waa haddii qur'aankii uu markaa ku akhriyo meel aan ahayn meeshiisii haddii uu qur-aan ku akhriyo meel aan qur-aanka loogu talagelin oo aan aanay ahayn in qur-aanka lagu akhriyo hadduu qur-aankii ku akhriyo iyadana sujuuddaasaa imanaysa ta afraad waa inuu ka tago sunnayaasha bacdiga la yidhaahdo qaarkood uu ka tago inuu bacdiga sunnaha la yidhaahdo sunnayaasha abcaadda la yidhaahdo wax ka kamida inuu ka tago afartaa baa sujuudu sahwigii ka haddaynu ku soo celino shaki laga shakiyey ma'muur wax la ysfaray tafsiil baa geli doona iyo mubطil fii xaali اcamdi wa markuu camdi yahay salaada buriya lakin haddaanu camdihayn aan salaada burin haddii si aan camdi ahayn loola yimaado iyadana sujuud sahwi baa ka yimaada ta saddexaad qiraacadiioo meel aan meesheedii ahayn dhacda iyadu dee mubdil may ahayn sidii muctamadka ahaa hadii faatixadii rukuucda ku akriya ama sujuudda ku akriya ilaa aakhiri sujuudu sahwi baa laakiin ka imanay ka afraad waxa weeye inuu bacdi kamida ah abcaadii salaada sida atixiyaadkii dhexe uu ka tago ficlulma'muurka ka tegidda laga tegayo waxaa laysfaray wixii la isfaray ee salaada ku jiraa waa saddex ama waaba si guud horta waa laba waajib ama arkaan iyo sunayaal weey waxa la isfaray salaadda dhexdeeda waa labadaasu waajibaadkii arkaantii hadii qofku uu wax kamida ka inuu ka tegey ka shakiyo imika waxaynu ka hadlaynaa shaki waa xaaladda koobaad hadduu ka shakiyo inuu arkaantii wax kamida ka tegay ama ragcadihii wax kamida inay ka dhiman yihiin uu ka shakiyo dee wuu la imanaya oo alaslu cadamu lficli waxaan in aanu samaynba dee asala markaa inuu ka tegey buu ka soo qaadayaa deetana qaabkii loo buuxinayay ee aynu ku soo marnay ruknigii tartiibta ayuu soo samaynayaa hadhowna sujuudu sahwigii wuu la imanaya kii ka shakiyey ragcad baa kaa dhiman ama ka shakiyey tiradii ragcadaha halkaasuu gelaya ila wuxuu ka shakisan yahay afar ragcadood baa lagaa doonaya afartiiba miyaad wada samaysay mise waxbaa kaa dhiman buu ka shakisan marka tarku ma'muur buu ka shakisan yahay waa shakun fii tarki ma'muurin wey ma'muur inuu ka tegey oo aanu samayn buu ka shakisan yahay wuu la imanaya markuu la imaadna sujuudsaay buu la imanaya kii ka soo shakiyey miyaad soo rukuucday ragcaddii hore mise rukuucdii waxaad ka tagtay rukuucdeedii buu ka shakiyey dee wuu u noqonayaa hadhowna sujuudu sahwigii wuu la imanaya marka ruknigii cadaduragcaad kii markaa ka shakiya halkaasuu gelayaa kii rugni arkaantii salaada kamid malawaad ka soo tagtay isla halkaasuu gelayaa shayga sunnaha ah hadduu ka shakiyo miyaad la timid mise waad ka tagtay sunnihii waynu kala qaadi kuwii aynu abcaadda u naqaanay ama abcaad salaa salaadda abcaaddeeda sunayaashii ahaa ee cuslaa hadduu yahay waxaan uu ka shakiyey oo isla mala atiyaad ka dhexmaad fadhiisanba waad ka kacday uun taasuu ka shakiyey xaaladdaa iyadaa sujuudu sahwigii wuu la imanay idaa shaka fii tarki bacdi wuu la imanay haddii laakiin sunayaashii kale uu ka shakiyo war malaha faatixadda dabadeed suuradba maad akriin buu ka sheki markaad rukuucsaday malaha subxaana rabbi alcadiimba maad odhan buu ka sheki loo sujuudi maayo sujuud ma laha meel kastoo ay dhahno loo sujuudi maayana haddii loo sujuudo salaaddu way buraysaa dee ilan waxay ku jirtay mubطilaadkii maxaynu ku soo marnay ziyaadatu ruknin min arkaani الsalaa rukni arkaantii salaada kamid a haddaad soo kordhi salad way kaa buraysa marka meel aan sujuudu sahwi lahayn haddaad sahwi u sujuuddo dee salaaddii way buraysaa haddaad caalim tahay ood caamid tahay dii kalena jahliga dee loogu cudurdaarayo dib u sujuud baa sujuud sahwi kale ad la imanay sujuud sahwi kale ayaad la iman ilan mubطil baad la timid ficlu maa yubطilu camduhu baynu nidhi ka labaad waa inuu qofkii sameeyo wax marka camdi loo sameeyo salaada burinaya laakiin marka sahwi loo sameeyo aan salaada burinayn sida hadalkii yaraa hadalkii badnaa iyo hadalkii yaraa way inoo kala duwanaayeen hadalka yari goormuu salaada burinaya baynu nidhi marka si u kasa qofku ula yimaado hadalka marka haddaad ku sheekaysay salaada dhexdeed sheekooyin dhaadheer gashay dee sujuudu saawi ma jire salaadaadiba way burtay salaad burtay sujuudu saawi looma sameeyo dib un baa loo soo celiyaa laakiin haddii hadalku uu yaraa ama aad rukni siyaadisay ama aad ragcad ku dartay adigoon isdareensanayn iyo wixii la midka ahaaye salaadda marka camdi loola yimaado uun burinayey mid ka mid haddii aada samayso waxaad la imanaysaa sujuudu sahwi baad la imanaysaa alqira'a fii gayri mawdicihaa hadaad qur-aankii ku akrido rukuucdii ama sujuuddii ama fadhigii haddaad qur-aan ku akridana iyadana halkaasaa la geliyo waxaa la yihi sujuudu sahwi bay yeelanaysaa ta waa tarku bacdin inaad bacdi ka mid a ah salaada ka tagto abcaaddana waynu arki doonaa bacdi kamid ah abcaadii salaada haddaad ka tagto markaa markii hore shaki bay ahayd iminka haddaad toos uga tagto od ka tagtay xaaladuu yeelanaya ma u noqonaysaa mise u noqon maysido waynu ka hadli doonaa laakiin haddaad ka tagtood saa uga tagto haddaad si sahwiya uga tagtay ood isilowdo atiyaadkii dhexe ka kacday adigoo isilowsan oo saa kaga tagtay sujuud sahwi baad la iman haddaad ogaanba uga tagtay adigii ogsoon in halkii atiyaadka ay tahay baad iska kacday dee sunnuhayo salaaddu kaa buri mayso waxunbaad samaysay laakiin sujuudu sahwi ma la imanaysaa mise la iman maysid hadal baa ku jira muctamadku waa inaad la imanayso wejigiisana waynu sheegi doonaa ama xujadiisa wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala dabcan sujuudu sahwigu meelaha aadka iyo khalalka marka sahwigu salaada dhaco meelaha ay dadku ku khalkhalaan iyo imaamyada aan fiqigu aada ugu baxsanayn ayay ka tahay markaa qofku aada iyo aad uu isaga sugo sahwiga iyo axkaamtiisu aad bay muhim u tahay haasatan qofka doonaya dadka tujiyo idaa shaka hadduu ka shakiyo fii cadadi rakacaat ragcadaha tiradooda wa huwa fi salaati isagoo salaada ku jira bana alamra cala alyaqiini arrinta wuxuu ku dhisayaa hubaasha sida uu hubo oo macnuhu yahay de inaanad la imanin ragcaddan aad ka shakisan tahay aad ka soo qaadaysa ma saddex baa mise waa afar baad ka shaki marka macnaheedu waxa weeye dee tii saddexaad inaad la timid waad hubtaaye inaad tii afraad la timid baad ka shakisan tahay lamaad imanun ka soo qaad wax kastoo shaki kaa gala miyaad la timid mise lamaad iman oo waxyaalihii lagaa rabaya waad la imanaysa inaad la iman baad ka soo qaadaysa wax kastood ka shakido miyaad samaysay mise maad samayn maxaad ka soo qaadaysaa inaanad samayn marka hadduu wax lagaa doonaya ahaa dee wuu kuu dhiman hadduu wax laguu diidaya ahaana wuu kaa maqan yaha kaa maqnaado haddaad ka shakido war malaha saddex jeer baad sujuudday malaha saddex jeer baad sujuudday maxaad ka soo qaadaysaa ya inaanad sujuudin saddexdaasi oo aanay jirin markaa waxaan jirin unbaa taa saddexaad ka soo qaadaysa dee sujuudu sahwi lagugu yeelan maayo markaa ilayn maaragtay waxa weeyaan eh, wax mubila lamaad imanin saad aaminsan tahay khalaas haddaad ka shakido ma labaad sujuudday mise mid baa kuu dhiman maxaad ka soo qaadaysaa inaad mid uu sujuudday oo midi kuu dhiman tahay waa ma'muurkiiyo la kaalay markaa isaga marka wixii laguu diidanaa haddaad ka shakido miyaad samaysay mise maad samayn maad samayn ee sujuudu iska ilaali halka hala iman waayo waxaan lagu diidan yahay baa sujuudda keensan lahaa wixiina waxaad ka shakisan tahay inaad ku dhacday iyo inaanad ku dhicin inaanad ku dhicin baad ka soo qaadaysa wax lagaa doonayey baad ka shakiday miyaad la timid mise lamaad iman lamaad iman baa lagaa ayaad ka soo qaadaysa marka hadduu waajib aha dee waad la imanaysaayo waad u noqonaysaa hadduu noqosho hataa u baaho idaa shaka fii cadadi الrakacaati wa huwa fi الsalaati bana اlmra arrinka wuxuu ku dhisi cala اlyaqiini hubaasha oo inta yara wa huwa اlaqalu waa inta yar xadiid abi saciid alkhudri radia allahu taعala canhu baa laga qaatay xaadiis dhowra baa tilmaamaysa idaa shaka axadukum falam yadri asallaa ثalaaثa am arbaca falyulqi الshaka ama falyaطrax الshaka walyabni calى اlyaqiini walyabni calىa ma stayqana midkiin hadduu ka shakiyo salaada dhexdeedii ma afar baa tukatay mise saddex buu nabigu alayhi الsalaatu wasalaam shakiga ha iska tuuro inta uu hubana ha ka soo qaado soo arki maysid markaa de waa inta dubtaa waa inta yar mar walba alaslu lqilatu baa leedahay asalku waa yaraanta wayatii bimaa baqiya markuu sidaa sameeyo dee wixii u dhinaana wuu la iman wayasjudu lisahwi sujuudu sahwina wuu la imanoo isla xadiidkaa dee waxaa ku jiray uma lyasjud ama walyasjud sajdatayni qabla salaam intaanu salaama naqsanin sujuuddii ha la yimaado labadii sujuudood markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sujuudu sahwigu ilaa shan xadiid ayaa ka asaxay oo qaarna ay qawli yihiin oo uu inala hadlayo nebigo markaad sahwidaan sidaynu yeelin o inoo sheegayo qaarna ay ficli yihiin oo isagu intuu sahwiyey wixii uu sameeyey laga warramay xadiidkan abu saciid oo kale waa qawli xadiidkii dulyadayn ficli buu ah xadiidkii cabd llaahi bni malik ibn buxayna isaguna wuxuu ahaa ficli xadiidkii ibn mascuud isaguna qowli buu ahaa marka intaasay culammadu isu geynayaan oo axkaamtii sujuudu sahwod ay kala soo baxayaan wayaأtii bimaa baqiya wayasjudu lisahwi wakadalika taa waxaa kuula mida idaa shaka hadduu ka shakiyo fii fardin min furuudihaa rukni kamida arkaantii salaada bana almra cala alyaqiini wuxuu arinta ku dhisayaa hubaasha waxa uu hubo wa huwa anahu lam yafcal de wuxuu hubaa waa inaanu samayn oo siduu hubaa dee sidaasaa laysku ogaa ilan marka hore ila salaada wuxuu u galay si uu u sameeyo laakiin samayn laaan baa horreysay inaanad waxaan samayn baa horaysay tani inay timid baa markaa hadalku ka shakisanay waxaan iman baa laga soo qaaday wa huwa anahu lam yafcal waa inaanu samayn alaslu fi lficli اlcadam bay yhahdaan culamadu marka qaacidada fiqhiga alaslu fi lafcaali اlcadam wixii fal ah la-aan baa u asala la-aan ayaa u asala fayaأtii bihi wuu la imanayaa qaabku ula imanayaa horaynu usoo arag qaabkii la isugu buuxbuuxinaya ragcada wayasjudu lisahwi sahwigana wuu u sujuudayaayo dee wuxuu kay la mid yahay uun ragcaddii sow ragcaddiiba lama odhanin la kaalay deetana sujuudu sahwi ula imo kana waa la mid uun oo siday ragcaddu waajib u ahayd ayuunbuu dee ruknigana waajib u yahay halkii ragcaddu martay ayuunbuu isaguna maraya marka isaga xadiis si gaara uga hadlay ma jire laakiin xadiidkaa rakacaadka ka hadlay shakigooda ayuunbaa kana ay culamadu ka qaateeno qaateenoo halkaasunbaa isagana la gelinaya waayahay waxaanu markaa musanifku halkan kaga hadaluun markii bacdi aad ka shakido isaguna halkaa rukniguunbaad marinaysaayo waxaanad falin baad ka soo qaadi lakiin isaga de in loo noqonayaa shuruud bay u baahan tahay oo xaalado gaarun baa loo noqonaya hadii kale saasaa lagaga tegayaa sujuudu sahwigun baa lagu buuxinaya sunayaashii kale maya wain zaada halkanna wuxuu ka gelayaa sababkii labaad ee sujuudu sahwiga sababkii shakiga ahaabuu ka baxay oo waa inuu qofku sameeyo waxyaalihii salaada burin lahaa hadii uu ukas ula iman lahaa wain zaada hadduu ku daro fii salaatihi salaadiisa rukuucan rukuuc hadduu ku kordhiyo aw sujuudan ama sujuud ku kordhiyo aw qiyaaman ama uu ku kordhiyo sarajoog aw qucuudan ama fadhi calaa wajhi sahwi qaab is-ilow ilowsha daraaddeed hadduu ugu kordhiyo dee salaaddii kama burayso sajada sujuudu sahwi ayuu la imanayaa kana xadiid baa ku asaxay nabiga alayhi salaatu wasalaam bukhaari muslim ba ay warinayaan oo rasuulka alayhi salaatu wasalaam baa maalin maalmaha kamida shan ragcadood tukaday marka kolkuu shantii tukaday ayaa lagu yihi rasuulka ilahi ma salaadii baa la kordhiyey oo maxaa dhacay baa yii markaasaa de shan baa tukatay sujuudu sahwi buu nabigu alayhi salaatu wasalaam la yimi maxay tahay sababtu dee ku jirta waxyaalihii waajibaadka ahaa salaada arkaanteedii wax kamida ah la kordhiyey qiyaam baa la kordhiyey oo ruku qiraa'a la kordhiyey rukuuc baa la kordhiyey sujuud baa la kordhiyey soo arki maysi marka arkaan buu kordhiyey nebigu alay ilan ragcaddani arkaanun bay ka kooban tahay halkaa waxay markaa ahlulcilmigu ka qaateen rukniba haddaad kordhiso si sahwiyana aada u kordhiso sujuudu sahwigii ayaad la imanaysa qucuudkaasi markaa de wanagii ka hadla waa intaniba waa markii mubdilka ahayd qucuudkii markaa kii lasoo reebay iska yaraa ee aynu soo reebnay xalay kaasi isagu loo sujuudi maayo wain zaada fii salaatihi rukuucan aw sujuudan aw qiyaaman aw qucuudan calaa wajhi sahwi qaab sahwi buu u kordhiyey sajada wuu sujuudi wain takalama hadduu hadlay aw sallama ama uu salaamo naqsadu ka baxay salaadii naasiyan isagoo is-ilowsan hee sajada lisaawida dambe iyadana u qabo halkii horun bay tanna weli la socotaa takalama naasiyan isagoo is-ilowsan buu hadlay salaaddii miyay buraysaa ya hadduu yar yahay maya sidaa daraaddeed halkaa maxaynu ka kordhinaynaa wain takalama ay qaliilan kalaaman qaliilan si muctamadka aynu waafaqno shuruuxduna way idiin kordhinaysa ilan haddaad kaiir tiraahdo kaiirkii sahwi iyo camdi ma kala laha salaaddii way ku buraysa laakiin hadal yar buu hadlay waanu is-ilowsanaa mubtil buu la yimid ninkani saba maaha kol hadduu mubtilkaa la yimid dee wuxuu samaynayaa ama salama naasiyan iyaduna waa lamid iyad lafteedu waa hadal salaaddii soo dhex galay ilan maaha ruknigii m salaantii meesheedii baa laga rabay halkan lagama rabay halkan hadal bay noqonaysaa salaaddii way burinaysaa haddii camdi ay tahay haddii kalena sujuudu sahwi baa loola iman iyadana maxaa u daliila xadiidkii dulyadayn nabigu alayhi الsalaatu wasalaam aلsalaamu alaykum waraxmat اllah aلsalaamu alaykum waraxmat اllah buu kusoo kordhiyey salaadii markaasa haddana la hadhadlay kolkii dambu ragcadii tukaday ee uu salaadii ka baxay sujuudu sahwiguu la yibi waaya sujuudu sahwigani muxuu kabaya dee wuxuu kabayaa hadalkii dhacay salaan hadday tahay iyo hadal kaloo la islaafsan haday tahay ilan salaadu sida kale u dhan tahay afartii ragcadood way dhamaystiran tahay wax siyaado ahoo ku jiraana oon hadal ahayn oo meeshaa jiraana ma jiro markaa taa iyo tii hore laysku daray bay waxay culammadu kala soo bixeen qaacidadaa guud ee odhanaysaa in facala fi salaati maa yubطilu camduhu laa sahwuhu sajada lisahwihi hadduu salaada dhexdeeda sameeyo wax marka camdi loo sameeyo uun salaada buriya se haddii sahwi loo sameeyo aan salaada burinin markuu sahwi ula yimaado sujuudu sahwi buu la imanayaa iyadana halkaasay culamadu raximahum taala tacaala qaacidu ilan culamadu culammadu qaabkan yaree uu ku soo arooray oo keliya kuma daayaan wax alla waxa la midka ah oo dhan ayay ku ballaariyaalay hoosgeeyaan marka qaacido guud ayay ka sameeyeen wuxuu yihi wain takalama aw sallama naasiyan sajada lisahwi wuxuu yihi wain qaraa haddii uu aw qaraa ama wuxuu aqriyey fii gayri mawdici اlqiraa'ati meeshii qur-aanka lagu akhriyi lahaa meel aan ahayn ayuu qur-aan ku akhriyey sajada lisahwi sahwigii iyadana wuu u sujuudayaa waa sida markaa muctamadku uu yahayoo haddaad qur-aankii ku akhrido rukuuc dhexdeed ama sujuud dhexdeed ama tashahudkiiyo fadhigii halkii maaratay atixyaadka loogu talagalay ama beyne sajdateynki hadduu qofku akhriyo qur-aan dee waa laynoo diiday inaanu rukuucdiiyo sujuudda quraan ku akhrino laakiin salaaddii burin maayo muran baase ku jira salaadda ma burinayaa mise ma burinaya hadduu khaasatan faatixadii yahay markaa meeshaa iyadana khalal baa jira bay yidhaahdeen culammadu salaadii inay burto iyo in kalena dee khilaaf baaba ku jira marka qofkani waa qof ka tegey bay yidhaahdeen altaxafud alma'muur bihi is-ilaalintii la rabay salaaddii waa qof aan markaa u ilaalinin marka dee waxaa ku jira khalal baa salaaddiisa galae khalalkaasina weliba waa khalal xoogane wuxuu u baahan yahay inuu kaba bay yihahdeen marka halkan qiyaas iyo xagga macnaha iyagoo ka eegaya bay yidhahdeen halkana kabniin bay u baahan tahay waa loo sujuudaya ama si camdiya qira'ada hawla yimaado ama sahwi eeg culamada u fiirso sheekhu markuu ina yidhi wa in takalama aw salama naasiyan labadaa naasiyan buu ku xidhay aw qara'a fii gayri mawdici lqiraa'ati iyada naasiyan kumuu xidhin maxaa yeelay halkan waxaa isku mid a naasigii iyo caamidkii baa isku mid oo labaduba way sujuudayaan qaacido kale u halkan ku siiyo wuxuu yidhi wain facala hadduu qofku sameeyo maa laa yubtilu camduhu salaata wax haddii ogaan loo sameeyo aan salaada burinayn kalilti laakiin dee waxyaalihii la diidanaaya waxyaalihii laynoo diidanaa waa kara makruuhaadkii bay noqonaysaa se haddii ogaan loo sameeyo aan salaada burinaynin kaliltifaati sida daymadii oo kale wlkhawati wlkhawatayni tallaabadiiyo labadii tallaabo lam ysjud sujuudu sahwi bale hore maxay ahayd axaadiistaa laga dheegtay in faala maa yubطilu camduhu la sahwuhu sajada lisahwihi bay ahay hadduu sameeyo wax camdigiisu salaada burinaya se sahwigiisu aanu burinayn sahwigiisa wuu sujuudayaa bay ahay tanna waa maxay hadduu sameeyo waxyaalihii laynoo diiday wax kamida oo camdigiisuba aanu salaada jebinin aanu burinin sahwigiisana looma sujuudo waa laba qacido iska so horjeeda soo ma haddii aad samayso wax kasto waxyaalihii faraha badnaa ee makruuhaadka iyo waxyaalaha lamidka wixii laguu diida sidaa ha samayn sidaa ha samayn lagu yidhi wax kastoo haddaad ogaan u samayso aan salaada kaa burinayn haddaad si sahwiya u samayso iyo haddaad si ogaan u samayso toona u sujuudi maysid maxaa laga soo reebaya halkaa ti imika inoo horreysay waa masale mustanaada naqlu ruknin qawliyin bay dhahaan qiraao keliyaba maahe waa arkaantii qawliga ahay ee aan mubtilka ahayn saddexdii rukni haddaad salligii nabiga kula timaado meel aan meeshiisii ahayn ama aad qur ku akrida meel aan meeshiisii ahayn marka qur-aankaasi faatixadun kuma gaar maca suuraddii waa lamid bay yidhaahda iyo haddii aad markaa ataxiyaadkii kula timaado meel aan meeshiisii ahayn markaa arkaantaasi haddaad meel aan meesheedii ahayn kula timaado ma burinaysa salaadda xataa si camdiya u samayso sida muctamadka laakiin maadaama khilaaf ku jiro inay burinaysa iyo in kale iyadoo markaa qiraa'adiina la israacin markaa ruknigeedii iyo sunnaheedii waa loo sujuudayaa taasun baa laga soo reebaya wa alla wixii kale oo dhan loo sujuudi maayo wuxuu yihi wain facala maa laa yubطilu camduhu الصalaaةa kalاltifaati wاlkhaطwati wاlkhaطwatayni lam ysjud ay lisahwihi walaa licamdihi camdigiisa iyo sahwigiisa toona uma sujuudayo wain nahada hadduu hinqado lilqiyaami si uu u kaco fii mowdici اlqucuudi halkii fadhiga la doonayey waa fadhigii dhexe atixiyaadkii dhexe halkii atixiyaadka dhexe la rabay hadduu hinqado walam yantasib si aanu walam yantasib qaa'iman aanu qumaati isu taagin aanu intisaabku waa inuu qofku qumaati noqdo qaa'iman xaaluya mid markaa taagan oo si qumaatiyase ismuu qotominin laakiin wuu hinqaday facaada ila lqucuudi markaasuu isagoon isqotominin buu u noqday fadhigii fa fiihi qowlaani laba qowl buu shaafici ku leeyahay axaduhumaa mid ahaani yasjudu ninkaasi sujuudu sahwi buu la iman wahaaniyi ka kalena laa yasjudu sujuudu sahwi la iman maayo meel ba halkan ay ijtihaadgelaya way noo soo socotaa haddii atixiyaadkii dhexe laga tago oo qofku uu sidaa kaga tago sujuudu sahwi baa lagu leeyay haddii uu markaa qumaati u istaagana u soo noqon maayo laakiin isagoon qumaati u istaagin hadduu doono haba fogaade qumaati intaan u istaagin hadduu soo noqdo salaaddiisu horta ma burayso kol hadduu is-ilowsanaa markuu kacay hadduu ogaan intu u kacay kolkuu qiyaamkii u dhowaaday soo noqdo way buraysaa laakiin is ilowbuu u kacay markuu sare joog ku dhow yahay buu soo noqday sujuudu sahwi miyuu la imanayaa mise la iman maayo baa khilaafkani ku jira qowl wuxuu leeyahy wuu sujuudaya waana ka muctamadkaa muxuu ka eegayaa wuxuu ka eegayaa dee ninkani yaanu caadiba u istaagina wax istaag u dhow ayuu sameeyey wax qiyaam u dhow waa marka masaladu waa mafruudatun fi ma idaa kaana ila alqiyaami aqraba waa markuu qiyaamka ku dhowaado masaladani ama haddaanu qiyaamkii sarajoogii ku dhowaan ee uu fadhiga u dhow yahay ama uu meel dhexe uun ka soo noqdo oo aan xaggii xigin sarajoogga aan xigin iyadu sujuud male waayo wax loo sujuuda meesha ma yaallo wax salaada buriyo ninkani uu sameeyey ma jiro ila wanaga inidhi wax salaada buriyo markii lala yimaado ayuunbaa loo sujuudaya si sahwiya markii loola yimaado laakiin wax aan camdigisuba aanu salaada burinayn hinqashadu dee salaaddii ma burinayso sarajoogaa siyaadada abaa burin laha sarajoog soo kordhin lahaa marka haddaba qofkani waxa uu soo kordhiyey qiyaam maha waa wax qiyaam u dhow maadaama uu qiyaam u dhow yahay wuu u sujuudayaaba muctamadku leey ayr khilaafulmuctamadkuna muxuu le ayr maarata wejiga labaad wuxuu le la sujuudi maayo dee qiyaam zaa'idabaa keenayay sujuudda meeshana qiyaam siyaadihii ma jiro wuu ku dhawaaday uu ninkani salaadiisii markaynu eegno maxaa ku siyaadaa markaynu nidhaahno wax sarajoog ku dhow baa ku siyaadaa un baa wax sarajoog ku dhow ayuunbaa ku siyaadaahe wax kaloo markaa ku siyaadihi ma jiro marka haddaba waxaa sarajooga ku dhow ma sarajoog siyaada baynu ka soo qaadnaa mise waynu iska tuurnaabaa halkaasaa markaa hadalku uu muranku markaa ama khilaafku uu ka imanaya muctamadku markaa wuxuu leeyahay kol hadduu qiyaam u dhawaa ninkaasi waa sujuuday oo ziyaadadaasi ayaa loo sujuudayaa laakiin inaan la sujuudayn baa culamada badankoodu rajaxeen baa la yidhiyo iyagoo qaacidadii ka duulaya maa abطala camduhu sajada lisahwihi wamaa laa yubطilu camduhu falaa sujuuda lisahwihi halkaasay markaa iyagu ka eegayaan markaa meeshii qiyaam ziyaadihii kuma jira bay wanahada lilqiyaami fii mawdici lqucuud marka qucuudka la sheegaya waa tashahudulawalki walam yantasib qaa'iman qumaati umuu kicin halkaasaad ka fahmaysaa annahu ila alqiyaami aqrab qumaati umuu istaagin buu ku yidhi yacni waa ku dhowaaday wey facaada markaasuu ka soo noqday oo ila lqucuudi fadhigiibuu usoo noqday waana sida mustaxabka inuu soo noqda waa mustaxab hadduu ilow u kacay intaanu qumaatii u istaagin inuu soo noqdo inagaaba faraynaba hadaba fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan ninkan inuu sujuudayo axaduhumaa mid yasjudu wey wahaaniyana laa yasjudu ka horaana muctamad wa in taraka tashahuda hadduu qofku ka tago ataxiyaadkii alawala hore aw isalaata cala اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama fiihi ama nebiga inuu ku saliyo uu ka tago waqulnaa aynu nidhaahnana inahaa sunatu saliga nabiga lagu saliya atiyaadka hore waa suna waana sidii muctamadka ahayde aw taraka ama uu ka tago alqunuuta qunuudkii salaada subax uu ka tago ama u ka tago qunuudkii nuskii dambe ee ramadaan sajada wuu u sujuudayaa lisahwi sahwi buu u sujuudi wa qiila waxaa la yidhi in taraka daalika camdan hadduu ogaan uga tegey lam yasjud sujuudi maayo waayo halkan wuxuu markaa ka waramaya abcaaddii salaada sunayaashii abcaada ah sunayaasha abcaadda ee waxa weeyaan waxay ku soo ururayaan laba atixiyaad iyo qunuud marka atixiyaadka hore iyo in nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu saliyo iyo fadhigiisa iyo qunuudka sare joogiisi iyo de in markaa dikrigii la akriyo allahuma hadina fi man hadayt ama wixii kale lamidka ahaa iyo in qunuudkaa laftiisa nabiga lagu saliyo alayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisa in lagu saliyo iyo atixiyaadka dambe in aalka nebiga lagu saliyo intaa weeyaan abcaaddu markaa maadaama ay gebigeeduba qunuud iyo atixiyaad ku ururayso culamada qaarkood labun bay ka dhigaan sidii abu abushujaac inagu soo martay culamada qaarkoodna de way badiyaanoo way beekaamiyaanoo way kala qaadqaadaanoo ilaa labiiy toban qarkood qaarkood gaadhsiiyaan labadiibaa labiy toban laga dhaliya qaarkood lix bay ku sheegaan marka waa isku celcelinta iyo kala bixbixinta waa intan unbaa markaa la kala saarsaaraya haddaba sheekhu wuxuu inoogu soo ururiyey saddex ataxiyaadkii hore iyo salligii nabiga lagu saliyey ataxiyaadka dhexdiisa iyo qunuudkii mushkilad ma laha waa intii abcaadda ahay hadduu kuwaa ka tago waa la kala qaadaya hadduu sahwi uga tegay dee sujuudu sahwigii wula imanaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan xadiidkii cabdillahi bni maalik ba aad baan filay ibn buxayna ataxiyaadkii dhexe inuu ka tegey dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sujuudu sahwi ku kabay qaama min rakcatayni min الظuhri walam yajlis uma sajada fi aakhir اlaakhirati qabla salaami sajdatayn bukhaariyo muslim baa soo saaray ataxiyaadkii dhuxuu ka kacay salaad duhur deetana sujuudu sahwigii intaanu markaa salaaddii ka bixin ayuu sujuudu sahwi la yimid nebigu calayhi الsalaatu wasalaam halkaa maxay nooga soo baxday in bacdigiina dee loo sujuudayo sunnaba ha ahaade waxaa looga qiyaas qaatay markaa ataxiyaadkii dhexe quruudkii oo de isaguna waa la mid baa la yidhi o wuxuu kala mid yahay waa dikri meel gaara leh eeg waxyaalahan kale waxay yidhaahdeen adkaartan kale maqsuud maaha kuwa aan arkaanta ahayn ee maqsuudku waa maxalka ay dhacayaan sujuuddu iyadaa maqsuuda dikrigeeduna taabic buu u yahay rukuucdu rukuucdaa maqsuuda halka loo socda waa rukuucda dikriganina xuskani taabic buu u yahay soo arki maysid waa saas ictidaalku rukuucda marka laga kacayo dee iyadaa maqsuuda kana wuxuu u yahay dikriga akriya taabic buu u yahay laakiin waxay yihahdeen qunuudka ilan ictidaalkii markaad la timid joog dambe ma jiro waxaanaad imika usii taagan tahay baa la yihi waxa weeyaan waa qunuudka marka qunuudkaa maqsuuda halkan halkan fadhiganna waxaa loo fadhiistay waa atixiyaadka dan atixiyaad la akhriyan lama fadhiisteen atixiyaadka fadhigan de loo soo kori waayo fadhigu sidiisa dee tacdiim maaha qofkaad weyneynayso de uma fadhiisatid ilaahay subxaana watacaala waxaa lagu weyneynayaa sujuudda waa lagu weyneynaya rukuucda waa lagu weyneynaya qiyaamka waa lagu weyneynayaa laakiin qucuudkani isagu maqsuudkii maaha maqsuudku waa waxa la akriyayo taasaa weynayntii noqonaysa walidaalika ataxiyaadka dambe inuu rukni yahay waxaynu u cuskanaynaa fadhigii waa laysku waafaqsan yahay inuu rukni yahay dee ataxiyaadkii waxanu leenahay fadhigii hadduuba rukni noqday dikrigiisuna waabuu kasii awleysan yahay waayo tacdiimku dikrigiisaasuu ku jiraaye dee fadhigu sidiisa tacdiim uma ah markaa haddaba kan dhexe waxaa loo fadhiisanayaa maaha in fadhiga la doonayo ee waxa maqsuudkii waa dikriga quruudkanna waxaa loo taagan yahay sara baa la soo kordhiyey oo ictidaalkii ka baxsan ictidalkii markii laga baxay baa quruud loo taagan yahay hadda quruudkaasi markaa isagaa markaa maqsuuda bay yidhahdeen waa dikri maqsuuda oo maxal markaa isaguna yeeshay marka wuxuu la mid yahay tashahudkii dhexe ayuu la mid yahay waa loo sujuudayaa waa haddii si sahwiya looga tago uu qofku isilaawo qunuudka laga hadlayaana waa qunuudkii raatibka ahaa sunnaha joogtada ahaa waa kii salaada subax iyo kii nuska dambe ee rabadaan ama haddii naazila ay ahayd oo musiiba jirtay oo musiibo loo qunuudayey kaasi raatib maaha dee waa sunna uun in la qunuudo kaa isaga hadii la ilaawo loo sujuudi maayo haddii ogaan looga tagay ka waran haddii ogaan looga tago iyada muxuu noqonaya laba iyada khilaaf baa ku jira khilaaf baa ku jiraoo waa la sujuudayaa iyo lama sujuudayo labadaba waale qoladale lama sujuudayo de waxay yidhahdeen sujuudani waa sujuudu sahwi baaba la yidhahdaa waa sahwiga sujuuddiisii ninkana mabuu sahwiyiinba ogaan buu uga tegi marka hadduu sujuudo de sujuudu camdi bay noqonaysaa sujuudu sahwi ma noqonayso wax sujuudu camdi la yidhahdaana ma jiro marka dee sahwi unbaa loo sujuudi jiray camdi loo sujuudaa ma jire ma sujuuday qoladaas tiri waxaa la yidhi may wuu sujuudaya oo muxuu sujuudayaa sujuuddu sujuudu sahwi ha la yidhaahdo sida asalkaa sida badan sahwi unbaa loo sujuudaaye laakiin xaqiiq ma aha in sahwiga daraaddii loo sujuudaye khalalka iyo nusqaanta salaada gashay baa loo sujuudaya nusqaanta salaada gashay baa loo sujuudaya nusqaantiina ama camdi ha noqdo ama sahwi ha noqdo way jirtaa mar walba oo salaaddii way dhiman tahay kor haddii salaaddii nusqaantii ay ku jirto waa jabran lilkhalali weeyaan oo khalalkaa meesha jira ayaa la kabayaa waa kabnin waxani ama camdi ha uga tago ama sahwi ha uga tage wuu sujuudaya kaasaana muctamada marka in loo sujuudayo ayaa muctamad wuxuu inoo galay markaa imika inuu ka waramo kayfiyadiisii wuxuu yidhi wain sahaa sahweyni hadduu qofku laba sahwi sahwiyo aw akara ama laba wax ka badan uu sahwiyo kafaahu liljamiici sajdataan wax alla waxaa uu sahwi ku dhacay laba sujuudood baa kaga filan markaa sujuudu sahwigii waa sajdataani ka sajdatay salaa waa un laba sujuudoodoo sidii sujuudihii salaada ah weey laba sujuudood oo sidii sujuudihii salaada ah, oo fadhigii u dhaxaynayo toddobadii xubnood laga sujuudayo wejigii makshuuf ahaanayo intii la rabay sujuudaha caadigaa ah, ayuunbaa iyadana lala imanayaa adkaarta la akrinaya waa adkaartii la akhrii jiray sujuudda salaadaba fadhigii loo dhexaysiinaya waa saasoo kale digrigiisii waa saasoo kale waayo hadduu dhowr jeer sahwiyo ka waran salaadda dhexdeedii waxaasoo dhan waxaa kaga filan hal sujuud baa kaga labadaa sajdo ayaa kaga filan iyadana waxaa laga qaatay xadiidkii dulyadayn qisadii dulyadayn nabigu alayhi الsalaatu wasalaam salaam buu la yimid haddana socod buu la yimid walow ay yidhahdeen socodkaasi dee waa in lagu xambaara inuu qaliil aha in hadduu kaiir yahay muctamadkii wuxuu leeyahay maarata laysku kabi maaye waxaa kaloo qibladii buu ka jeestay ilan dhinac buu udhaqaaqay dadkiibu haddana la hadlay imise khalal baa dhacay dee dhowr arrimood baa dhacay ugu yaraan haddaynu soo yarayna yarayna labay noqonayaan qibladii laga jeestay iyo hadal haddaynu markaa salaantaa rugni lasoo qadiimay ka dhignana iyadoona taasay noqonaysaa oo ziyaadaa marka wixii o laba sajdo ayuubu nabigu calayhi salaatu wasalaam ula yimi marka wain sahaa sahweyni laba sahwi hadduu sahwiya aw akara kafaahu liljamiici sajdata alkana wuxuu gelayaa musanifku axkaam u gaara qofkii imaamka ku daba xidhnaa wuxuu yihi wain sahaa khalfa alimaam hadduu musalligii qofkii tukanayay sahwiyo isagoo imaamkii ku xidhan lam yasjud sujuudi maayo oo alma'muumu laa yasjudu lisahwi nafsihi fii xaali qudwatihi qofkan ma'muumka ihi waa qof la hogaaminayo waa la wadaa marka haddii uu khaldamo isagu iyadoo salaadii uu imaamka ku xidhan yahay khaladkiisaasi ma yeelanayo sujuudu sahwi maxaa yeelay de isagu isma maamulaya imaamkaa maamulaya imaamkiina sujuudu sahwi uma sujuudayo marka inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi baa loo cuskanaya imaamkii waxaa loogu talagalay in markaa lagu daydo marka wax aan marka waxa weeye imaamkii aanu la imanaynin oo de inuu la yimaadaba aanay ahayn adigu lama imanaysid soo arki maysid sahwigaagii markaa adigu u sujuudi maysid arrintaasna markaa culammadu taqriiban waa isku wada raacsan yihiin madaahibtu khilaaf shaado magxuul bay qaarkood wax ka sheegaan laakiin jamaahiir culamaa ilumma wax markaa iska shibhi ijmaaca ayaa arintaa ku sugan inaanu ma'muumku sahwigiisa gaarka ah ee dhacay intii imaamka uu ku xidhnaa aanuu sujuudin laakiin haddii sahwigu uu dhacay adigoo imaamkii ka xadhig furtay oo maalan imaamkii intuu salaadii ka baxay adiga ragcadii wax ku harhsanaayeen oo intii ku harhsanayd sahwi kaa dhacay dee markaa cidi kumay hogaaminayna keligaabaad ahay sujuudu sahwigii waad la imanaysa laakiin sahwigii dhacay adigoo imaamka ku xidhan kaa weeyaan la odhanaya imaamkaa kaa xambaarayo oo adigu lama imanaysid sujuudu sahwi laakiin ruknigaa dad rukni waa ka tagtay dee ruknigii waa lagaa doonay wain sahaa imaamuhu taa bedelkeedii odana galayo wuxuu yihi wain sahaa imaamuhu haddii imaamku se sahwiyo taabacahu fi sujuudi ma'muumkii sujuudi wuu ku raacayaa waa ku waajib haddii imaamkii sahwiyo ma'muumkii sujuudi waa laga doonayaa oo waa maxay dee waa inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo yeelay si loogu daydo haddii markaa isagii intuu sahwiyey uu sujuudu sahwi la yimid sujuudu sahwigii waad la imanaysaa hadduu la yimaado adiga waajib baabay kugu tahay fain taraka alimaam imaamkii intuu sahwiyey ayuu sujuudu sahwigiina iska daayey uu salaaddii ka baxay fain taraka alimaamu imaamku hadduu sujuudu sahwigii iska daayo sajada alma'muumu ma'muumku wuu sujuudayaa sonaginama jucil liyutama bih see wax yihiin waa naskii shaafici weeyaanoo waxaa leeyahay dee imaamku wax laga rabay buu ka tegey imaamku wax laga rabay ayuu ka tegey imikana salaaddii u ka baxay isagu kol hadduu salaaddii ka baxay maamulkii wuu kugu soo wareegay markaa wixii laga rabay uu isagu iska daayey adigu waad la imanaysa waad la iman kartaa oo lagu diidi maayo waayo dee imika isagiina kuma xidhnido kol aduu isagu imaamka goormaad kala furanaysaan kolkuu assalaamu calaykum ilow miimka gaaro waad kala furateen marka kol haddaad kala furateen waxna salaaddii ay u dhimantay salaadii waxbaa dhiman oo wixii lagu buuxin lahaabaa dhiman oo isaga laftiisu ayaad inuu la yimaado marka khalad isagii uu sameeyey oo wax laga doonayay oo uu ka tegey adiga lagu lagu maaragtay lagu odhan lagugu qasbi maayo adiguna kaga tagto ood isagaa ka tegay adiguna ka tag lagu yidhaahdo kol hadii aad kala furateen haddaydaan kala furanin wixii uu ka tegey ka tag baa lagu odhanaya haddaanu waajib ahayn rukni haddaanu ahayn oo atiyaadkii dhexe hadduu ka kaco dee wax la doonayey buu ahaa ka tegidiisuna waa khalal iyo khalad laakiin haddana kol haddaanu waajib ahayn welina aad imaamkii wada socotaan ood ku xidhan tahay waad u raacaysaa waad uga tegeysa laakiin hadda isagii baa salaaddii ka baxay kol hadduu salaaddii ka baxay waxba isuguma kiin jiraan waxaan laga doonaya haddaba uu iskaga tegay adigu waad la imanaysa fain taraka alimaamu sajada alma'muum ma'muumkii wuu sujuudayaa xaaladaa iyadaa wain sabaqahu limaamu birakcati haddii haddaba qofkan la tujinayaa uu yahay nin salaada qaybi dhaaftay ragcad baa dhaaftay wax ka badan wain sabaqahu limaamu imaamku hadduu kala horeeyey ninkan biragcatin ragcad uu kala horeeyey ey fa agara weey ama wax ka badanba waa yahay haddana imaamkii uu sahwiyey kolkuu sahwiyeyna uu sujuuday dabeetana kolkuu sujuuday sujuudu sahwigii fa sajada macaw isna uu la sujuuday ila waad la sujuudaysaa ma odhanaysid aniga salaadda qayb baa dhibana waan iska kacaya kolka sujuudu sahwi u dhaco adigana salaaddii qaybi kuu dhiman tahay dee waad raacaysaa waayahay fasajada macahu ee uu la sujuuday acaada wuu ku soo celinayaa ma'muumkaasi asujuuda sujuuda fii aakhiri salaatihi salaadiisa markuu dhammeeyo fii qowlihi اljadiidi qowlka shaaficiya jadiidka ah haddaynu ku soconno walaa yuciidu soo celin maayo fi lqadiimi qowlka qadiimka haddaynu ku soconno meeshan u fiirso imaamkii imaamkiibaa sahwiyey adigana salaada qayb baa kaa tagtay imaamkii sujuudu sahwigii halkiisiibuu kula yimi horta waad raacaysaa taa iyada shaaficiy iskuma hayo inaad raacayso shaafici qowlkiisu waa mid qura waad u raacaysaa waad la sujuudaysaa waxaa haddaba laysku hayaa sujuudu sahwigii intaasi ma kaaga filan tahay qowl wuxuu leeyahay waa qadiimkee haa sujuudu sahwiga marun baa lala iman jiray waatinayna soo yidhi sahwigu si kastuu u bato waa laba sajdadoodun sujuudihiisu de markaa mar labaad la ima mar labaad la timaado laba hor iyo laba dambe afar sujuudood buu noqonayaa markaa sahwiga qadiimku xaggaasuu ka eeg jadiidkuna wuxuu leeyahay may waa la sujuudaya mar kale mar kale ayaa la sujuudaya oo maxaa loo sujuudayaa adigu waxaaad markii hore sujuuday sujuudu sahwiba muu ahayn imaamka sujuudu sahwiba u ahaa adiga laakiin imaam la socoshunbay kaa ahayd sida adigoo salaadiioo la sujuudsan yahay yimidoo ku xidhay soo sujuudi maysid hadduu laba jeer sujuudo la sujuudi maysid labada jeerba dee wax adiga kuu tirsan maaha hadhowna sujuudahii oo dhamaystiran iyo ragcadii o dhamaystiran baa lagaa doonaya markaa tani la socosho imaam aad la soconayso uun bay ahayde may ahayn sujuudu sahwi maxaa yeelay sujuudu sahwigu halku dhaca salaada dhexdeedu ku ayaa sujuudu sahwi lala yimaada maye lama yimaado sujuudu sahwi waa agga dambe marka adiga sujuudu sahwigu wuu kuu dhiman yahay sujuudu sahwigi wuu kuu yahay marka wadaad ibnu rushdi la yidhaahdo masaladan shaafici baa ayaa eh, inta badan la gaaro yani shaafiya xanaabil maalikiyada iyo xanafiyada iyobu kala gaarya marka waxoogaa wuu ku yar baydhay wuxu hi shaafici waxaanuu sheegay wax soconaya maaha xagga horena agg dambe laga sujuudo taasi sax maaha buu yihi taasi wax soconaya ma lakin waxaan leenahay maya ana tacliilka ayaan malaha sheekh waa anu aada u dhuuxine haddii tacliilka la fiiriyo jadiidkaaba ayaa qiyaaskii ku ku shaqaynaya oo sujuuddan aad imaamka ku raacday dee waa mutaabaca uuna waxay la mid tahay ragcadda aanad soo gaarin aad sujuudaheedii ku mutaabacaynayso kale sujuudu sawigood booskiisii weli gaadhin ayaad markuu sujuudo ku mutaabacaynaysa hadhowna waad la imanaysaa markaa labada jeerba waa waajib midda kama tegi kartid weliba markan horena waa lagaa doonayaa marka dambena iyadana waa lagaa doonayaao mutaabacadii ayaa labadaba waajibinaysa wain sabaqahu imaamu biragcatin fasajada macahu acaado sujuuda fii aakhiri salaatihi fii qowlihi ljad walaa yuciidu fi اlqadiim dabcan sida muctamadkii waxa weeye haddaba xukunkaasi wuxuu u yaalaa qof kastoo imaamkiisu uu sujuudu sahwi la yimid oo masbuuqa markan uu sahwiyayey ama ku xidhno woo la joog ama intaanad soo gaadhin ba ha sii sahwiyo kol haddii markii uu ka baxayey imaamkii uu sujuudu sahwi la yimid adigiina maxaa lagaa doonayaa inaad sujuudu sahwi la timaadid markaad salaadaada dhammaysato hadday adiga qaar kugu sii xidhaan markaad sujuudu sahwiga sujuudu sahwigaagin ku war helaan iyaguna markay dhamaysanayaan maxaa laga doonayaa sujuudu sahwigii kuwa haddii lagu sii xidhana waa saas oo kale qof kastoo imaamkiisi uu sujuudu sahwi la yimid isagana wuu ku raacay hadhow markuu dhamaystana sujuudu sahwigii buu la imanaya wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain taraka imaamuhu fardan haddii imaamku uu ka tago faral rukni buu ka tegay imaamka rukuucdii buu ka tegey ama atiyaadkii dhexalku uga fadhiisan la atiyaadkii dambe ee faralka ayuu iska kacay ragcad shanaad buu u kacay nawaa mufaaraqatahu qofkii ma'muumka ahaa ka goosashuu niyoonayay walam yutaabicu ku raaci maayo qaladka u fiirso inamaa jucila imaamu liyutama bihi imaamka waxaa laynoogu yeelay si aynu ugu dayanno waa markuu si saxa u socdo kaduu salaadii qaldo oo wax aan salaada ku jirin oo qaladahoo salaada dee maaragtay wa aan lagaba ogolayn uu la yimaado kuma raacaysid ragcad shanaad hadduu u kaco ku raacsa haduu kaa sujuud saddexaad hadduu iska sujuudo qaar baa ku odhanaya markuu sujuuday anaguna sheek waanu iskaga raacno dee soomaad gee saddex tahay ha inay tahay waan arkayay buu kuleeyahy de haddaad arkaysa maaad markaa u raacay dee kolkuu sujuuday dadkiina sujuda anagoo iska sujuuday ma soconayso salaaddu ku buraysaa maxaa yeelay altaacatu fi lmacruuf waaa laysku raacaa waa wixii macruuf laakiin wax munkara oo ah, qalada qaladka layskuma raaco wain taraka imaamuhu fardan hadduu imaamku markaa rukni ka tago nawaa mufaaraqatahu qofkan ma'muumkaihi wuxuu niyeysanayaa ka goosasho walam yutaabichu markaa ku raaci maayo oo qaladkaa kula socon maayo wain taraka hadduuse ka tago ficlan masnuunan ficil sunaa sida ataxiyaadkii dhexe ama qunuudkiibuu ka tegey taabacahu wuu iska raacaya walam yashtagil bificlihi ku mashquuli maayo inuu sameeyo ataxiyaadkii dhe aduu ka tegey ha fadhiisanaadu iska ilaali yani salaaddu kaa burin hadaad imaamka khilaafto oo mukhaalafo faaxisha aad samayso salaaddu way kaa marka hadduu ataxiyaadkii dhexe ka tegey waad raacaysa waayo ataxiyadka dhexe sunnu ahaa faral muu ahayn marka haddii imaamkaagii ka tegey imaamka inaad raacdaa waa waajiba waad raacaysaa waad soconaysaa wuxuu u gudbay haddaba sujuudu sahwiga xukunkiisu waa maxay wuxuu yihi wa sujuudu sahwi sunnatu sujuudu sahwigu waa sunni oo inuu sunno yahay maxaa loo cuskaday intaasoo jeeroo amara amar baaba soo baxay waaliyo sujuud sajdatayn ya xadiidkii abu saciid alkhudri walyasjud sajdatayn amar baa ku jira maxaa suno loogu xambaaray waxaa suno loogu xambaaray way yidhaahdeen waxaynu eegeynaa muxuu horta dawo ka yahay dee wuxuu dawo ka yahay khalal salaada dhexdeeda dhacay laakiin aan salaadii aanay salaadu u buraynin de kol hadday saas tahay waa un dhamaystir aan wax aan salaada burin unbuu dhamaystiraya waxaanay salaaddu ku buraynin ayuunbuu dhamaystira rukni bedel kama aha ilan haddaad rugni ka tagtay ruknigii sujuudu sahwigu kuu kabi maayo inaad la timaad baa lagaa doonayaa si siyaado dhacday oo ahaan u dhacday salaada burinaynin ama sunno laga tegey iyo wax la ayuubbuu sujuudu sahwigii kabaya marka mar haddii wixii uu dawada ka ahaa intaa tahay dee intaasi markaa wujuub ma keenayso ayay culimmadu yidhaahdeen sujuudu sahwi saa madhabka shaafici waa sunne hal mar buu waajibaayo waa ma'muumkii haddii imaamku intuu sahwiyo uu sujuudo haddaanu sujuudin adiga laftaada kugu waajibi maayo laakiin intuu sahwiyey buu haddana sujuuday xaaladaasuu kugu waajibayaayo mutaabacat limaam imaamka raacidiisii oo waajib ahayd ayaa meesha soo gashayo xaaladaasunbuu waajibaya fain tarakahu jaaza buu yihi sheekhu hadduu iskaga tago sujuudu sahwigii kii lagu lahaa way u banaan wa maxaluhu qabla salaami halka lagula yimaado sujuudu sahwigu wahalke waa salaanta ka intaan salaada laga bixin ayaa lala yimaadaa maxaa u daliila dee waxaa u dalila xadiidka abu saciid oo ha sujuudo qabla salaam baa ku jirta waxaa kaloo u dalila xadiidka cabdullahi bn malik bni buxayna nabigu ala sl tayaadka dhexe ka tegey sujuuday qabla salaam buu sujuuday marka xadiidkii qawliga ah saasaa ku sugnay kii markaa ficilka ahaana isagana waa laga helay laba ficliyabaa jiro oo iyagu bacda salaam nebigu uu la yimid markuu shanta ragcadood tukaday salaanta kadib buu la yimid markii uu ka baxay xadiidkii dulyadaynna salaanta kadib buu la yimid kan haddaba shanta ragcadood isagu mushkiladii naguma hayo oo de nabigu ismu ogeynba inuu shan tukaday kolkuu ka baxay ayuunbaa lagu yihi shan baa tukatay de markaasuu sujuudsaigii uu u noqday iyadu mushkilad malo waa hadalka inoo soo socdo oo haddaad si qalada uga tagto waa loo noqonayaa oo inoo soo socotaa iyadu marka kaa laga qaadan maayo inuu maxalku xaggan dambe yahay laga qaadan maayo waxa inagu saaray xadiidka dulyadayn isagana waxay culamadu yidhahdeen horta waa ficliyo maaha qowl ficil iyo qowl hadday iskhilaafaanna qowlkaa la qaado marka xadiidkii qawliga ahaa de qabla salaam buu sheegay kanna waa ficli markaa ficliga iyo qowlka haddii markaa la jamcin kari waayo de waxaa la rajaxaa qowlkaa la rajaxaa dhinac kale dee waxaa suuragala ile nabigu alay sl salaada dhexdeediiba waa kii sahwiye in marka dambena uu ilaaway inuu sujuudu sahwigii sujuudo markuu salaam naqsay u xasuustay sahwigii deetana u uu la yimid baa markaa suuragale kaa qawliga abaa ah la qaadanaya baa jadiid ku leeyahay hal kalo kaloo qawliyabaa isaguna inaga hor yimid xadidka ibn mascuud hadduu midkiin markaa uu sahwiyo salaada dhexdeeda tukaday u garan waayo falyataxara ha dadaalo oo deetana markaa sidii markaa u badiya ha ku dhammaystiro uma lyusalim walyusalim uma lyasjud sajdatayn laakiin iyadana walyusalimtaa ha salaama nafsada ama salaadda ha ka baxadaasi miyay xadiidka ku jirtaa mise kuma jirto ruwaaddi baan isku wada waafaqin walyusalimtaa uma lyasjud iskumay waafaqinan ruwaad badan baa ka tagtayoo uma lysjud un tiriyo aan ohan walyusalli marka kaana maadaama hadalkaasi uu galay dee kaa qawligee isaga aan hadal ku jirin xadiidka abu saciid alkhudri iyo ayaa lagu soconayaa oo la qaadanay wa qaala fii mawdicin aakhara haddaad waxaasoo dhan ku qanci weydo kan kale aad markaa isagana aad wax ka baarbaaran wa qaala fii mawdicin aakhara imaam shaafici meel kale wuxuu ku yidhi in kaana sahwu ziyaadatan haddii sahwigu uu yahay siyaado salaada lagu soo daray famaxaluhu bacda asalaami halka markaa sujuudu sahwigii lagula imanayaa waa salaanta kadib saasuu yiri kani markaa muxuu haystaa xadiidkii dulyadayn iyo xadiidkan kale ee shanta ragcadoodu nabigu tukaday kan markuu shanta tukaday de waa kan salaadii kadib markii loo sheegay sujuuddii markaa u noqday halkaa markaa de siyaada loo shan ragcadood bay ahayd sidoo kale xadiidka dulyadayn dee waxaa ku jiray salaam baa dhexda lagu soo daray oo assalaamu calaykum baa dhexda salaadii lagaga daray halkaana siyaadaa ku jirta marka axaadiistii muxuu ahaaye ficliga ahayd ee salaanta kadib uu nabigu sujuud la yimid ayaa markii la eeday dhammaanteed waa waxooda siyaada la socoto marka wuxu yidhi hadday siyaada la socotana salaanta kadib salaaddii hadday siyaada gashay marka salaaddii laga baxo kadib ayaa sujuuddii lala imanaya haddii aanay sidaa ahayna intaan laga bixin baa lala imanaya waa dee loo jawaabay wa lagu jawaabay horta labada xadii ixtimaalba kan shanta dee mar kan dambe baaba loo sheegay oo isagu istidlaal meesha geliba maayo oo dee mabuu ogeyn markaa maxaad xujaysani kan kalena ixtimaalkiina wuu ku jiraa xaggii macnaha iyo qiyaaskana sujuudu sahwigani dee salaaddii buu ka yahay waa wax salaaddii ka mida wax salaadda ka salaanta ka baxsani ma jiro salaaddii ka baxo haddana wax salaaddii kamida la kaalay qiyaaskii salaadee sharciga ahayd bay khilaafsan tahay marka xadiidka abu saciid iyo qiyaaskii intaa iswaafaqday ayaa laysku wada xoojinayaayo sujuudu saawi siduu u dhan yahay waa qabla salaam fain lam ysjud haddaba hadaanu qofku sujuudin lisahwi fain lam ysjud lisahwi hadaanu sahwigii u sujuudin xataa sallama ilaa uu salaaddii ka baxay walam yatul ilfaslu waktiguna aanu dheeraanin sajada wuu u noqoni wuu is isilaawey camdigii u noqon maayo sida muctamadka ahe wuu is isilaawo salaadii buu ka baxay sujuudu sahwina waa laga doonayay wuu isxasuustay ama waa la baraarujiyey dee wuu dhacayaa uun sajada markaa sujuuddii buu la iman wa in taala haddii laakiin waktigu dheeraaday oo iska tasbiixsaday oo muddo kadib unuu xasuustay in sujuudu sahwi lagu lahaa fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa midka sixada badani annahu laa yasjudu waa inaanu qofkani sujuudayninoo dee labadan qowl waa labadii waxaad la la mid yihiinuun qofkii intuu salaadii wax ka tegey muddo kadib isxasuustay isagoo masaajidkii ka bixin waataynu laba qowl soo aragnay qowl le haddaan waktigu dheeraanun ba salaadda halkii laga sii wadaya qawlna ulahaa maya intaan haddaan masaajidka weli ka bixin haba dheeraada waktiguye halkii unbu kasii wadayaa waa kii laha marka tanna waa sidii o kale marka muctamadku wuxuu noqonayaa haddii waktigu uu dheeraaday dee wax laga dabageyn karaa salaaddii ma jire salaaddii saasay ku dhammaatay salaantiina way dhammaystirtay sujuudu sawiguna kolka horeba sunnu ahaa sunnun baa kaa maqane salaadaadu way kuu dhammaystiran tahay sujuudu sahwina lagaama doonayo wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallahu aclam haye sujuudu sahwi male ma lahaanaysa a barak allah fiik sheekh xadiiska sheegaya in la sujuudayo salaanta ka hor ka waran xadiiskana wuxuu sheegayaa inuu rasuulku sal slam salaanta kadib sujday ta inagii maanta o dhan ka sheekeynin waxaanu malanayaa intaydhaan malaha isku qotominin buu ayuu soo qoray imaamku hadduu shakiyo isha ma ka eegi karaa ma'muumiinta inay fadhiisteen <laughs> <laughs> iyo inay kaceen mise sidii ay la noqoto ayuu samaynayaa waxay ku leeyihiin shaaficiyadu meeshan dadaal kama banaanaba haddaad shakido inta ugu yarmaad ka soo qaadaysa cid aad ka dhegaysanaysa hataa hadii lagu yihahdo waa tii u dambeysay midaan salaadda ku jirin baa ku yidhi anaa kula socday oo waa ragcaddii afraada iska fadhiiso kama dhegaysanaysa kol haddaanad adigu hubin inaad afar tukatay waad istaagaysaa markaa ma'muum baan yar qooraansaday iyo muxuu ahay haddii lagu sheega inaad xataa ka dhegaysanayn baa lagu leeyay markaan mufaaraqo niyo niyoonayo ma gaar baan u tukanayaa mise jamacaan raacaya anigoo mufa may hadda gaarkaagaad isaga tukanaysa ma raacaysa ka goosatay be sooday ka goostay salaaddii imaamiyadeennu lama yimaadaan qunuud iyo sujuud sahwiba waa maxay xukunkoodu dee miya aaminsan yihin horta qunuudku sunayi kolkii madhabka aaminaane inuu qunuudku sunno yahay ay fahmaan ila weli may fahmine kolkay fahmaane ilaahay uu maaragtay fahansiiye markaasay ama inoo qunuudi doonaan hadday ilaawaan ay sujuudi doonaan sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed wallahu aclam